wanaagsan saaxiib yaal idilkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo barqawliba goraan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye magaalada tan muqdisho mar kale wacaan saaxiib yaal waa maalin arbacaha taarikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sideedaad ee agosto sanadku waa labaatan qodobada ogaal haddii aa la yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya dagaal xoogan oo u dhexeeya militariga soomaaliya iyo kooxda al-shabaab oo iminka ka soconaya deegaanada cabariga gobolka shabeellaha dhexe ee aagga magaalada runigood ee gobolkaasi shabeellaha dhexe ciidamada dowladda oo kaabiga ku haya deegaanka webxo ee gobolka galguduud wararkii u dambeeyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale oad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya ku dhowaad soddon dagaalame oo ku dhintay kadib iska horimaada laba kooxood oo hubaysan ku dhex maray gudaha dalka liibiya iyo ruushka oo gantaal ku weerartay galbeedka dalka yukrain kuna dishay ku dhowaad labaatan qof oo shacba qodobadaasi dabcan waxay hor nagu soo kordha intaynu barnaamijka ku guda jirno iyo xubnihii joogtadaha ayaa qayb ka ahe ugu diyaar gadoba dhegeystayaal dhegeysiga barnaamijkeena ogaal waxba loo soomaalida ku soo celiyo iga kariimehe lahayow lahayow ku soo celiye karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida lahayo soomaalida ku soo celi adiga kariime allahayo ku soo celi gacalkala fogaado daalin kala kaxeen kadashiga dantigood kaalintii abwaanimo kool walba sol. aayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allah inaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allah inaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allah inaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allah inaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allah inaga nabadgesho qurhunka iyo qashaabiya taxkiirka iyo qishka iyo qaxarka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo afaariidda iyo abaaliishta iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dawladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahaynaga laga saaro aamiintayad aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg waayahay mar kale barqa wanaagsan aynu ku bilownaya barnaamijka ogaal haddaan ku biloawno xadka kala qaybiyo gobolada hiiraan iyo galgaduud milatariga soomaaliya ayaa howlgallo ballaaran oo ka dhan kooxda al-shabaab waxay ka wadaan gobolada kala qeybiya galgaduud waa xadka kala qeybiya galgaduud iyo sidoo kale gobolka hiiraane waxaana lagu soo waramayaa in ciidamadu xalay saq dhexe iyo aroornimadii saakeyba ay la wareegeen deegaano hor leh oo kaabiga ku haya deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud ciidamada dowladdu deegaanada ay la wareegeen waxaa ka mid a ah deegaanka ceel gorof iyo geedi koror waxaana ciidamada dowladda la sheegay inay ku dhow yihiin magaalada webxo halkaasoo ay kaga sii tallaabi doonaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud hadaba howlgalkan saacadii u dambeeyay ciidamada dowladdu ay sameeyeen iyo dhaqdhaqaaqooda halkaay ku sugan yihiin waxaan wax ka weydiinaynaa waryaheena gobolka galgaduud farxaan axmed cabdi farxaan soo dhowow waa mahadsan tahay waa dhowahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa saakay waxa ay kaadga ku hayaan deegaanka wagaxa gobolkani galgaduud oo ah deegaan in muddo ah ay maamulayeen ururka al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shalay la waraagay la wareegay deegaano kaadhiga ku haya deegaankaasi waxa oo ah deegaan istraatiiji ah waxaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waan ka xunahay dhegeystayaal farxaan axmed cabdi khadka telefoonka ayaa ka go-ay saaxiibayaal Eh, dib ayaan ugu noqonaynaa oo haddii aan helno mar kale ayaan saaxiibayaal eh, dabcan qadka soo gelin doonaa intaaynu barnaamijka ku guda jirno helo farxan dhinaca kale isla ciidamada xoogga dalku waxa ay howlgallo ballaaran ay ka sameynayaan eh, isla deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan deegaano dhaca aagga degmada galcad ee gobolka galgaduud iyadoo ciidamada waa kumaandoosta gorgor iyo sidoo kale danab ee xoogga dalka ay howlgalladan horkacayaan waxaana wararku ay sheegayaan in howlgalladii ugu ballaarnaa iminka ay ka socdaan deegaanadaas iyadoo aan saaxiibyaal wixii war ah ama wixii xog ah oo ugu dambeeyo aan isla howlgalladaasi iyana aan idinla soo socodsiin doono sidoo kale ciidamada dowladdu gobolka shabeellaha dhexe deegaano dhaca ayaa lagu soo waramayaa iminka in dagaal xoogan uu ka socdo dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamada ee eh, militariga soomaaliya iyo kuwa al-shabaab deegaano dhaca magaalada runurgood barigeeda isla wararkaas wixii kusoo kordho waan idla socodsiin doonaaye helo farxan eh, waayahay eh, ku soco bal howlgallada ciidamada iyo halkay marayaan eh, sidaan hore u sheegnaba ciidamada xooga dalka waxa ay maanta kaadiga ku hayaan deegaanka ugaxa ee gobolkan galgaduud oo ah deegaan in muddo ah ay maamuli jireen ururka al-shabaab ciidamada xooga dalka gaar ahaan guutada lix iyo tobanaad ee loo yaqaano cali bin abi taalib uuna hogaaminayo gaashaale ismaaciil cabdi maalik ayaa shalay waxa ay la wareegeen deegaano gaariga ku haya deegaankaasi oo lagu kala magacaabo qaldoore iyo sidoo kale algorof oo muhiim u ah isku socodka deegaankani weliha waa deegaan istraatiiji ah waxaana ay horay sidaan oo kale sanadkii hore ay la wareegeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka walow ay dib uga soo laabteen saaka howlgalla ayaa halkaasi ka socda ciidamadan waxaa la filayaa in saacadahan soo aadan ay gudaha u geli doonaan magaalada gudaha ee gobolka waayahay waxaa jiray warar sheegaya in al-shabaabku si qasab ah dadka deegaanka ay ku lahaayeen dagaalka nagu soo wajahan waa inaad nagala qayb gashaan oo ay aruurinayeen maleeshiya dadka deegaanka ah iyadana maxaan ka ognahay mahadsan tahay uu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariheena gobolka galgaduud farxaan axmed cabdi oo si toosa ah khadka telefoonka ugu jiray isagoo ku sugan gobolka galgaduud weli dhegeystayaal barnaamijka ogaal ayaad la socotaan tahay saaxiibayaal markana haddaan ah, aadno deegaanada puntland maalmihii lasoo dhaafay waxaa jirtay ciidamo ka tirsan ah, ciidamada puntland oo la sheegay inay u gadoodeen sababo la xiriira mushaar la waxaana la sheegay in ciidamadan ay muddo toddobaad ku dhow ay xirteen wadooyin ka tirsan ee eh, hama kala qaybiya magaalooyinka ka tirsan deegaanada puntland gaar ahaan garowe iyo gaalkacyo wadada u dhexeysa gaadiidleyda wadadaasi ku shaqeysa ayaa cabasho xoogan ka muujisay waxaana ay sheegeen in arrintan ay caqabad ku tahay gaadileyda waddadaasi isticmaasha waa kuwan qaar ka mid a ah gaadileyda oo ku xayiran duleedka garawe iyagoo arrintan faahfaahin ka bixiyey ayaa waxay yidhahdeen annagu waxaanu ka cabanaynaa gaadiidley haddaan nahay afar beri ayaanu halkan joognaa wax deennal ku haystana ma naqaan annagoo canshuurta dowladda waa bixi jirnay haddeerna waa ogolnahay dee ciidamo gadooda ayaa waana soo bixinnay ciidamada gadooda ayaana haysta xarfa waa ka xidhan tahay garowa waa ka xidhan tahay haddii annagoo cashuurtii bixinayna oo mawaadinah inaan shan beri lix beri baabuurtii xoolo wadda oo raashinma wadda oo gobollada u kala gooshi lahayd inaan intaa taagnaano waa khalad dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa in ay gaadiidkaas soo gaaraan oo dadkaas masaakiinta iyo gaadiidka ay waddada u furaan weye annagoo awalba ka cabanayna xumo awgeed iyo haddii alla kuu ron yahay waddadiioo jajaban gaariga subaxii ka dhaqaaqa garowe gaalka ayoma hoyo karo annagoo dhibaatadaa qabnay oo dhibaatadaa la aamusnay haddana waddadii in nala ku xiro oo mas-uuliyiintii waddanka dee ka telinaysay ay noo aamusaan dee daacad maaha xalla maaha xamuulka oo waddada e, e, mara waxaan ka codsanaynaa dowladda puntland inay naga soo gaaraan dhibaatadan haysata wax nagu baaqdaa ma jiraan canshuurta waa bixinaa Eh, hadda waa ogollahay inaan bixinno awal waa soo bixinnay mar kasta waa bixinnaa wax nagu baaqdaa annaga ma jiraan haddana saasay tahay waxaa noo sii dheer meel kasta aan istaagno waddada waa ka xidhanta meel aysan ka xirayn ma jidho garaw oo keliya maahan xarfo waa ka xidhantaa kalabayr waa ka xidhantaa bismillahi raxmaan raxiim eh, waxaan eh, aad uga xumahay dareenka iyo xanuunka iyo dhibaatadana la qaybsanayaa shacabkayga iyo gaadiidlayda reer puntland oo xaqiiqday ahayd tiir muhiim ah ee dadka reer puntland iyo isu socodkooda iyo ganacsigooda waxaa nasiib darro ah in ay xarfo xidhan tahay buurtinle xidhan tahay garowa xidhan tahay ilaa shan hameen ay xidhan yihiin ilaa maanta dadkii baan caawinayay baabuurta ka soo degtay dadkii baan xanuunka la qaybsanayna islaamo umulaa baa jiray masaakiin baa jirtay dad badan baa jirtay waxaan ugu baaqayaa anugu hadda dowladda puntland lama hadlayo maxaa yeelay waxaa mushahaarkiila waa ciidamadii dowladda oo dalka u shaqaynayay laakiin waxaan la eh, hadlayaa ismadii puntland awalba sagaahaniyosiddeeddii dalkan markuu dowladla'aan noqday oo dowladda puntland la asaasayay saasay waddooyinka u xirnaayeen waxaana dalka eh, gacanta ku hayay isimo inay isimadii usoo gurmadaan in dalkan eh, isu socodkii gaadiidka loo furo in aan dowladda lagu fiirsan aniga waxay iiga muuqataa nidaamka dawligaa hadda jira ilaa uu madaxweynaha laftirkiisa waxaan u arkaa artificial intelligence inuu yahay inuu caqli macbala ku shaqaynayo aysan suurtagal ahayn sideed bilood in shaqaalihii iyo ciidamadii ay mushaahar la'yihiin in qori wax lagu raadsado qof walba inuu qori qaatay noqonaysaa marka aad waxaan uga xumahay dadkayga shacabkaa ah oo dhibaatadu soo gaartay waayahay dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ah gaaleeda ka shaqeysa deegaanada puntland gaar ahaana waxay sheegeen inay ku xayiran yihiin duleedka magaalada garowe ee xarunta u ah maamulka puntland iyagoo cabasho ka ah ciidamo mushaarley ka gadoodsan oo xirtay wadooyinka kala qaybiya magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo markana xukuumadda soomaaliya waxay faahfaahin ka bixisay dib u habeyn ay sheegtay in lagu sameeyey sanadkii u dambeeyey ciidamada amniga ciidamada amniga soomaaliya ayaa qorshe cusub la yimid kuwaas oo lagu xaqiijinaya amniga magaalada muqdisho sanadkii u dambeeyey xukuumadda iminka jirta ayaa bilihii u dambeeyey ku dadaashay in amniga muqdisho uu saldhigto iyadoo la xakameeyey amniga caasimada. Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Axmed Doodisho oo isagoo dalka Mareykanka ku sugan ka hadlay arrimaha ammaanka dalka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya iyo shacabka oo iskaashaday lagu guuleystay in amniga meel wanaagsan laga gaaro inkastoo uu sheegay in weli howlaha amniga wax badan ay ka dhiman yihiin. Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi guud ahaan xaalada amniga way fiican tahay amniga qayb ka mid ah waa caasimada saldhigga oo ah soomaaliya caasimad goboleedyada iyo guud ahaan dalka marka inta badan amniga caasimada muqdisho ka bilow iyo magaalooyinka waaweynba aada buu fiican yahay muddo sanadkii ahayd xukuumadda danqarna ay dhisan tahay shaqa aad u tiro badan ayaa amrilaa qabtay shaqadaas waxay iskugu jirtay qayb la xiriirta dib u habeynta ciidamada qalabayntooda dishibliinkooda oo wax laga bedelo tababar ku saabsan xagga sida bulshada ay u dhaqmayaan oo loo sameeyey eh, isticmaalka technolojiyada xiriirta qaabka amniga loo sugaayo eh, tababar ciidamada la siiya noocyo kala duwan leh wada shaqayntooda oo wax laga qabtay oo booliska iyo milatariga iyo nabadsugiddaba ay wada shaqeeyaan marka qayb waa qaybta ku saabsan howlgallada ama operationska qaybta kale waxay la xiriirtaa sharciyada eh, waxyaabaha la xiriira operationska hay-adaha ammaana mas-uuliyadda ama booliska ayaa ka shaqeeya laakiin eh, marka lagu leeyahay waxbaa laga dhexelay ama waxbaa ku jira eh, cadow aad la dariraysid oo muddo dheer waddanka ku noolaa eh, oo dagaal lagu qaaday oo maalmihiisii ugu dambeeyey ku jira oo maalmihiisi ay kooban yihiin wuxuu isku dayayaa wax kasta oo awood ah oo uu samayn kara inuu samaysto ama hay adaha raydka ahaada dhexdooda ama hay-adaha eh, amniga gudahooda ha ahaato laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay eh, helitaankooda iyo la xisaabtankooda ama wax ka qabashadooda waxay si gooni ah ay eh, u hoos tagaan hay-adaha gaarka ah sida amniga ama maana uuliyadda ama booliska oo kaleeto saan kuu sheegay waxyaabaha ay ka shaqaynayso wasaaradda amniga waa inay korjoogtayso oo sharciyadii iyo siyaasadihii istraatiijiyaadkii iyo waxyaabihii u fududayn lahaa shaqadooda si ugu quruxda badan inay qabtaan laakiin wixii howlgallo ah oo maalinla ah way u madax bannaan yihiin ayadahaas runtii qayb weyn bay ku leedahay saad og tahay xukuumadda markii eh, madaxweyne xasan sheekh lasoo doortay muddo kooban gudaheed waxaa bilowday dagaalka al-shabaab waxa <clears throat> lagula jiro eh, kadibna xukuumaddii ayaa lasoo dhisay xukuumadda eh, banqaran oo brmr ku yahay ra-iisul wasaare xamse cabdibare waxaa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga marka amniga waa waaya dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogal waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal oad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho markana ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis waxaa la sheegay in dabyaaqada sanadkan waa sanadka soo aadan ee laba kun marka la gaaro inay ka baxayaan guud ahaan soomaaliya haddaba waxaa isweydiin mudan intii ay joogeen ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis mala dagaalameen al-shabaab oo ma garab siiyeen ciidamada xoogga dalka haddii ay baxaanse maxaa caqabad ah oo jiri kara su-aalahaas iyo su-aalo kale falanqeyn la xiriirta arrimahan waxaan wax ka weydiinay falanqeeye ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka maxamed xaadir nuur isagoo ka jawaabayana waxaa yidhi bismilah mahadsantahay adigii dhegeystayaasha kulmiyana waa salaamaya Eh, dabcan taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee soomaaliya u jooga ee midooda africa yani bilowgii ay soomaaliya yimaadeen yani hawlgaladooda wuxuu ku ekaa keliya ilaalinta eh, xarumaha maaragta muhiimka ah iyo meelaha qaarkiis ay tageen maarata xarumo ka samaysteen inkastoo ay dadaaleen haddana yani kaalinta awooda ay haystaan hmm. uma suuragelin in maaragtay ay wax badan oo guul ay sameeyaan marka taas marka laga fiiriyo waxaa is dhihi karaa midooda africa kaalintii soomaaliya u yimaadeen bilkuliyan eh, boqolkiiba eh, toban xataa ma qaban in aysan diyaar garow gelin oo aysan ka muuqan wax diyaar garow ahay uu sheegay taliyaha xoogga marow ka hadlayay taasi soo kuma muujinaysaa in aysan diyaar u ahayn dagaalka in ay la galaan oo hadal oo keliya warkooda ku ekaa ah, dabcan horta awoodaha ay leeyihiin iyo qalabka haystaan marka loo fiiriyo horta waxay adina soomaaliya o dhan ay eh, amnigeeda soo celiyaan laakiin sida hadda muuqato bilowga dagaalka ee shabaab lagula jiray wejiga koowaad yani kaalin muuqato kuma lahayn hadda oo wejiga labaad loo gudbaayana kaalin kale kuma lahan marka arrinta marka laga fiirinayo waxaa lais oran karaa dee gacmahayba ka laabteenba howlaha xoreynta ama soo celinta nabadda soomaaliya inay qayb muhiima ah ka qaataan dowladda marka maxaa la gudboon oo ah inay ka qaadato wadamada safka hore ee ah, ah, ah, dabcan horta eh, lagama abaaldhixi karo oo wadanka waxay soo galeen xilli baahi badan loo qabay eh, waxay kaalin weyn ka qaateen xoreyntii caasimadda soomaaliya waxay sidoo kale ay meelo muhiima ay qabteen soomaaliya ka tirsan waxay hadda kontroolaan ama ammaanka ay sugaan xarumaha ugu muhiimsan ee soomaaliya ama dhaqaalaha noqota ama xarumaha dowladda marka taasi lagama abaaldhici karo laakiin hadda soomaaliya waxaa isleeyahay ayadaa isku filan awood buuxdayna u leedahay in nabadeeda ay soo ceshato shalay hadduu dalku ahaa dal yani daciif meeshao awood badan lahayn maanta awood badan bay leeyihiin ma qaba marka aniga iyo dadkii lamidaba in maanta awood shisheeye lagu tiirsanaado eh, tusaalahan ku siinayo ciraaq markay ka kaceen kooxahan maaragtay argashada yacni eh, awoodihii joogay eh, nabadda u dhalin waayeen laakiin awoodda saxda ah waxay ka timid bulshada marka soomaaliya hadda ayadaaba u diyaar garowday inay nabadgelyadeeda iyo xasiloonideeda soo celiso marka taasaa muhiima ah marka in laga fiiriyo waxa ay qabteen lagu ammaano midooda africa Eh, looguna mahad celiyo marka wix intaa ka dambeeyana mas-uuliyadda ay soomaalida qaadato wayahay eh, dawladdu waxay u diyaar garoobaysaa dagaal makula tahay in wadamada safka hore ay qeyb ka noqon doonaan adiga ah, horta sida hadda muuqato dee hadda safka hore iyo saf dambe iyo saf dhex midna hadda oo u diyaarsan ma jiraan agaabul xoog la socdo meelo badana la qabtay yani kaalinta midooda africa ay ku leedahana ama ah, igad ay ku leedaha ama safka horena hadda wax muuqda maahan marka taas markii laga fiiriyo waxaa isdhihi karaa hadda bilkuliya eh, ba gacmehay ka laabteen oo qorshahan socdo shaqo kuma lahan marka waa macquul inay maaragtay kusoo biiraan dagaalka eh, hadda eh, xasilinta soomaaliya lagu raadinayo waa wax dhici kara ayada laftirkeeda inay sida hadda ay u dhaqmaayeen ay u dhaqmaan marka laakiin wax weyn ma ahan hadday gacanta ka laabtaanna waa soomaalida ayadaa isku filan hadii ay dagaalka qayb ka noqdaanna dee wax loo baahan yahay oo waa hiil yani laga helay maaragtay wadamo oo saaxiibka ah soomaalila ah ciidamada dalka etoobiya ee gudaha dalka ku sugan maanta waxa ay geysteen duqeymo xilli uu hadalkan jeediyey taliyaha ciidanka xooga saameyn ma ku yeelan kartaa marka ah, horta duqeymaha iyo weerarada qaarkiisa ciidamada eh, shisheeye soomaaliya jooga ay sameynayaan inta badan waxaan isleenahay waa wax ayaga eh, gooni u ah oo ma ahan howlgallo ama istraatiijiyad lawada diyaariyey dhowr mara wadamada hadda eh, kenya samaysay etoobiya way samaysay dabcan taas eh, markii laga fiirinayo de waxaa laga rabaa dowladda soomaaliya inay ayada sharciyadda howlgalka dagaalka ee la timaado kuna hogaamiso marka taas waxaa las dhihi karaa de waxa etoobiya samaynayso madax ayaday u madax banaanta miyay u arkayso in caqabada ayaday wax ku ah aragtay laakiin eh, waxay la tahay wax eh, nidaam ah ummadda maaragtay oo macno badan umada ugu jira ma ahan in meel la duqeeyo oo bilaa taargada dhibaato badan ay keenaysaa marka hadii ay eh, dagaalka dhab ka yahay waxaa fiicnaan lahayd inay ciidamada soomaaliya gadaal soo maraan qorshaha istraatiijiyada lagu shaqaynayana qayb ka noqdaan ugu dambeyntii muxuu noqon karaa duulaanka ka dhanka al-shabaab ee la filayay inay qayb ka noqdaan ciidamada Ah, dabcan hadda wax kasta oo soomaaliya eh, eh, hor istaagi ama eh, caqabad ku noqon kara nabadda soomaaliya albaabadaas waa soo xirmaya waxaana way soo dhammaanayaan awoodaha hadda kooxaha caqabadda nabadda soomaaliya ku ana laftirkooda uma diyaarsana inay awoodaha xooga badan ee dowladda soomaaliya ka imaanaya ay babacdigaan soomaaliya cirif ilaa ka cirif maaragtay la kalingareeyo oo wadan xasiloon oo nabadgelya oo adduunyadana maal gashan karto inuu noqdo rajada keliya oo dadka soomaaliyed ay qabaan waay maxamed xaadir nuur falanqeeye ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramayey wariyahena saciid cabdiraxmaan cali saaxiib yaaluli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibyaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay lagu hadalhaaya baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa kula socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo luul maxamuud aadan markaanaan ku hormarno dhanka hadalhaynta waata haluule dhanka hadalhaynta markii aan eegnana caawi waxaa la wada ciyaari doonaa finalka uefa subercab waxaana ku wada ballansan manchester city ee naadiga sevilia kulankan oo soo dhici doonaa caawa afarta habeennimo geeska afrika ayaa laga dhursugayaa cidda adkaan karta labada naadi kuna guuleysan karta koobkan marka la fiiriyo taariikhda kulankana afartii kulan u dambeysay manchester city ayaa adkaanaysay aad iyo aad cabdulaahi ow naadiga lagu magacaabo sevilia kooxda reer sbein marka la joogo tartamada yurubliga aada ah. ayay u fiican tahay caawase uefa subercab ayay la ciyaari doontaa manchester city mhm. eh, sevilia waa mid kamida kooxaha reer maaragtay sbain ee aadka ugu adag markay la ciyaarayaan kooxaha ingiriiska mhm. inkastoo kulamadii ugu badnaa manchester city ay iskaga hor imaadeen mhm. ee mar walba manchester city badan jirtay marka ugu dambeeya sevilia manchester united ee waxay kasoo reebtay tartanka yurubliga sanadkii hore marka caawana waa caawo kaloo la sugayo manchester city caawo waxay waayi doontaa ciyaaryahankeeda lagu magacaabo de debrine manchester city caawa waxay waayi doontaa xidiga lagu magacaabo kevin dibruun dibruun ayaana dhaawac soo gaara waxaa la warinayaana xidigan inuu garoomada ka maqnaan doono muddo afar bilooda aad iyo aad mm. caqabaduu ku noqon karaa manchester city mm. xidigan aada ayay ugu tiirsan tahay marka wadada loo soo mari lahaa jabka manchester city ayuu u mm. muuqdaa dhaawaca dibruun cabdulaahi hadalhaynta kale haddaan eegno leonel missy iyo kooxdiisa inter miami ayaa xalay waxay usoo gudbeen fiinaalka tartanka lagu magacaabo league scab tartankan ayaana miisi kulamadii lasoo dhaafayba mid weliba wuxuu dhalinaya gool xalayna kulanka lixaad ayuu miisi u ciyaaray kooxda inter miami isagoo goolna u dhaliyey islamarkaana ay badiyeen kooxda inter miami isagoo miisi ugu soo biiray ilaa haatan kooxdan waa laga bedlaayahay kulan walba waxay ku badanaya afar gool ama saddex gool xalayna habeen kale ahayd mm. fiinaalka ayay usoo gudbeen mm. miisi ayaana mid kamid oo ah afartaasi gool dhaliyey weliba daqiiqadii labaatanaad ayuu goolka miisi imaaday mm. xalana fiinaal ayay soo tiigsadeen fiinaalkayan waxay la ciyaari doonaan kooxda lagu magacaabo nashfiil labaatanka bishan agosto oo ku aadan axadda soo aadan miisi sida u tagay miami iyo mareykankaba bandhigiisa cajiib uu ahaa waana laga yaabanyahay xidigan mm-hmm. bandhigiisa goolasha tan iyo markii uu naadigaas maaliyadeeda xirtay mm-hmm. inuu markaasi si isdabajooga u dhalinayo ah, goolasha weliba natiijo ay u baahan yihiin inuu marka qaar gaarsiinay mm-hmm. weliba maaragtay toddobaadkii lasoo dhaafay christiano ronaldo wuxuu ku guuleystay koobka ugu horeeyay al nasar fiinaalka asagoo gaarsiiyey kooxdiisa weliba kulamada u dambeeyey laga soo bilaabo kuwatara fiinaalka ilaa finaalka fiinaalka messi christiano ronaldo kooxdiisa asaga goolasha u dhalinayay mhm. asagaana koobka ugu dambeynta qaaday haatanna waa mid kaloo miisa ayaa markiisa la sugayaa mhm. oo kulamada u dambeeya kooxdiisa asagaa u dhalinaya goolasha finaalka ay isla gaareen mhm. miisi ronaldo marka xitaa hadday yurub ka tageen weli waxaa labadoodii horyaalada kale ay ku xifaaltamayaan oo haatan waxaa laleeyahay christiano ronaldo kooxdiisa koob ayuu u qaaday miisina talo miyuu u qaadi doonaa koobka oo axadda soo aadan finaalkiisa oo ciyaari doono iyo aadaan baraha bulshada marka loogu hadalhayaa miisi ronaldo weli waa kala hadal laayihiin hadday duqoobeen yurubna ay iskaga tageen waayahay luuleyay markaana dhanka qormooyinka dhibaatada ugu horraysa dhankayga qof aan salaada tukan iyo shaydaan kee daran shaydaan wuxuu diiday inuu u sujuudonbi inuu u sujuudo nebi aadam calayhi salaam diidmada amarka rabbi wuxuu ku mutay in naxariista alle laga fogeeyo qofka aan tukanna wuxuu diiday inuu u sujuudo rabbigii abuuray subxaan allah saas oo ay tahay ilaahay wuuna jecel yahay ilaahay wuxuu noogu baaqayaa toobad naxariis iyo sidoo kale janno farxadda iyo xasiloonida dhabta ah waxay ku jiraan sujuudda marka aan rabbi ugu dhownahay waa marka aan sujuudsannahay wixii hore noo dhaafay ee salaad ah ilaahay aan cafis ka weydiisanno hadda aan bilowna salaada hadda ayaan fursad haysannaa aan tukanno inta aan lagu tukan ka hor cabdulaahi ee qormada ugu dambayso dhankayga haddii aan soo qabto gabar ayaa u timid nebi muuse calayhisalaam waxayna ku tiri nebi muuseow ilaahay ii weydiiyey caruur inuu isiiyo nebi muuse allah ayuu u weydiiyey ilaahay ayaa ku jawaabay in gabadhan ay u qoran tahay madhalaysnimo dabadeedna waxa uu nebi muuse u sheegay gabadhii in ilaahay uu u qoray madhalaysnimo waa iska tagtay gabadhii mar kale ayayna maalmo kadib u soo laabatay nebi muuse calayhisalaam isla sidii ayay ku tiri oo alle ii weydiiyey inuu awlaada siiyo nebi muuse alle ayuu mar kale u weydiiyey ilaahayna waxa uu ugu jawaabay gabadhan waxaa u qoran inaysan weligeed dhalin sanad kadib nebi muuse calayhisalaam ayaa waxau arkay gabadhii oo ilmo yar wadata waxauna weydiiyey ilmahan yaa dhalay gabadhii ayaa ku jawaabtay aniga ayaa dhalay nebi muuse calayhi salaam waa uu la yaabay in gabadhii ilaahay u qoray madhalaysnimo ee haatan ilmo dhashay allah ayuuna la hadlay isagoo ku yidhi ilaahow sidee gabadhani u dhali kartaa iyadoo madhalaysnimo u qornayd waxa uu alla subxaana wa ugu jawaabay mar kasta oo aan yidhaahdo madhalays iyana waxay tidhaahdaa yaa raxiim markaa raxmaddaydii ayaa ka roonaatay qadarkaygii marnabaha ka quusan baryada ilaahee mar uun waad heli doontaa natiijada aad rabtid waayahay saaxiibayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waxayna qeyb ka ahayd barnaamijka ogaal markana wararka soomaalida ka baxsan haddaan ka gudubno wararka dunida kuwooda ugu waaweyn ayaan aadeynaye madaxda urur goboleedka galbeedka afrika ee ekowas ayaa maalmaha khamiista iyo jimcaha su-aadan waxaa la filayaa in kulankooda ugu weyn ay ku yeeshaan gudaha dalka ghana waxaana la filayaa inay kaga hadlaan arrimaha faragelinta milatari ee lagu sameeyey gudaha dalka niger kadib markii la afgembiyey madaxweynihii dalkaas dabeeqadii bishii ayna kasoo gudubnay madaxweyne maxamed boosaar kulanka ayaa lagu wadaa inuu dhaco sabtida soo aadan balse waxaa la filayaa in laga soo hormariyo sabtida laakiin ugu dambeyn wararku qaar waxay sheegayaan in suurtagal ay tahay in maalinta sabtida uu dhaci karo wakhtiga cusub ee la qoondeeyey in uu qabsoomo shirkan ayaa kusoo beegmaya toddobaad uun kadib markii hogaamiyaasha urur goboleedka afrika ee galbeedka afrika ee ekowas ay go-aansadeen in la howlgeliyo ciidamada kaydka ah kadib afgembigii lix iyo labaatankii juun dhacay dalal dhowr ah oo ka tirsan ururka ayaa muujinaya sida ay diyaar ugu yihiin inay ciidamo u diraan gudaha dalka niger iyo sidoo kale dalka ivorcost waxayna daneynayaan inay ka qayb qaataan xaaladda deganaansha ee gudaha dalka niger tan iyo markii madaxweynaha sida dimuqraadiga lagu soo doortay laaf gembi ee kawaas ayaa madaxtinimadeeda wareegtada ah hadda waxaa hogaamineysa dalka nigeria waxayna xaqiijinayaan rabitaankooda ah in ay khilaafkan xaaladda dalkaasi inay dejiyaan diblomaasiyiintu waxay isku dayaan inay si kasta ula dhaqmaan oo ay isku dayaan inay dejiyaan xaaladda gudaha dalka niger dhowr urur siyaasadeed oo urdiimeed ah iyo bulshada rayidka ah ayaa ku baaqay in la farageliyo faragelinta milatarigu ay sameeyeen iyo in laga feejignaado wax kasta oo galbeedka afrika ku noqon kara caqabad nabadgelyadeeda golaha milatariga niger ayaa dhowaan isku raacay inay aqbaleen wafdi ka socdo culimada muslimiinta ah ee gudaha dalka niger wafdigan ayaana sheegay in taliska milatariga ay u xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin inay kala hadlaan wax kasta oo wadahadal ah oo suurtagal ah taas oo lagu xasilinayo xaaladda dalkaas maalintii isniintii iyo talaadadii aan kasoo gudubnay waxaa jirtay cambaareyntii ugu xooganeed oo wadamada caalamku ay cambaareeyeen tilaabo ay isku dayeen hogaanka milatariga niger oo ay doonayaan inay qaadaan taas oo ah inay maxkamad soo taagaan madaxweyne mohamed bahzoomo oo imika xabsi ugu jira ee eh, saraakiisha ku dhaqaaqday inqilaabka ama afgembiga niger mareykanka ayaa si cad uga horyimid isniinta aan kasoo gudubnay qorshaha lagu doonayo in lagu maxkamadeeyo madaxweynaha niger ee imika xiran sidoo kale wadamo kale oo dhowr ah ayaa isla sidaasi oo kale uga xumaaday islamarkaana aada ugu cambaareeyey hogaanka milatariga ah ee afgembiga ku dhaqaaqay inay mar kale ay caqabad ku noqdaan arrimaha ammaanka dalkaas oo ay maxkamadeeyaan ah madaxweynaha ay talada dalkaasi ay ka tuureen dhinaca kalena mareykanka dab xoogan oo qabsaday ayaa lagu soo waramayaa inuu gaaray meeshii ugu xumeyd ee abida muddo boqol sano ah kadib waa dabkii ugu xooganaa ayaa la sheegay inuu ka kacay gudaha dalka mareykanka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa sheegay inuu u safri doono gobolka hawaii sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo la daleeceynayo jawaabtii uu ka bixiyay dabka dilaaga ah ee ka kacay jasiirad ku taala gobolka aawai ee gudaha dalkaasi mareykanka isagoo ka hadlayey ayaa waxa uu talaadadii uu sheegay master baiden inuu aada uga xun yahay wixii dhacay balse loo baahan yahay in iminka laga daba tago waxaa lagu cambaariyey dowladda mareykanka iyo madaxweynahaba inay ka gaabiyeen in dabkaasi gurmad aada u badan loo diro sidoo kale waxaa la cambaareeyay qolyaha gurmadka degdega ah oo aan wax digniina siinin dadka ku nool jasiirad ku taala hawaai magaaladaas oo gebi ahaanba dambas noqotay tirada dhimashada ayaa kor u kacday waxayna iminka mareysaa boqol iyo kow qof oo ku dhintay magaalada ugu weyn ee jasiiradaasi kun iyo saddex boqol oo qof ayaa la yahay ku dhawaad shan boqol oo qofna dhaawac ayay noqdeen madaxweyne ayaa la filayaa in saacadaha ama maalmaha so-aadan uu gaaro gobolka dabka uu qabsaday iyadoo la filayo in dabkaasi si kasta oo lagu xakameyn lahaabaa la damiyo dabka ayaa la sheegay in dabaylo ku dhuftay gudaha dalkaas ay sababeen in ay kiciyaan iyadoo dhir qalalan dabkan uu kolkii hore ka kacay suurtagalna ay noqotay amaba ay sii sababtay in dabaylaha xooggan ee afuufaya dabkaasi ay sare usii qaadeen xooliga dabka ilaa ay ku timaado jasiiradan cagaaran ee loo dalxiis tegi jiray iyadoo gebi ahaanba jasiiradu saddex meelood laba meel ay noqotay dambas waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markaana wararkii dunida inteeda kale haddaan dib ugu noqono dowladda poland ayaa la sheegayaa inay sameyneyso dhoolatus milatariya abid ugu weynaa muddo tobanaan sano ah kadib oo la filayo maanta inay soo bandhigto wasaaradda difaaca ee dalka Poland ayaa sheegtay in ah, maalinta ama maalmaha soo aadan uu dholotuskan uu socon doono iyadoo lasoo bandhigayo ku dhawaad sagaashan iyo laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca iyo sidoo kale in ka badan labaatan kun oo dagaalamayaal ka tirsan ciidamada militariga ah iyo sidoo kale waxaa lasoo bandhigayaa qoryaha sida darandooriga u dhaca hubka mareykanku uu farsameeyey iyo sidoo kale hubka lagu farsameeyey kooriyada koonfureed ee loo yaqaano k laba harmaas hubka loo yaqaano oo kale ayaa lasoo bandhigayaa oo ay dowladdan ay soo bandhigaysa poland ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay mid ka mid ah quwadda military ee qaarada yurub ugu awooda badan iyadoo dhaqaale aada u fara badan ay gelisay ciidamadeeda militariga ruushka iyo poland ayaa u dhaxeeya cawaaqib ama xurguf xoogan oo isfahmo ah iyadoo ruushku dowladda dariska la ah poland ee belaruus uu gacansaar la leeyahay waana sababta ay dowladda poland usoo bandhigaysa cududeeda iyadoo ugu dhoola tusayso ruushka iyo sidoo kale dowladda ay xulafada aysan ahayn oo ay kala aragtida duwan yihiin oo ay dariska yihiin inay tusto awooddeeda milatari poland waxay xuduud la wadaagtaa ukraine iyo sidoo kale dowladda belarus waana goob istraatiiji u ah saddexda dowladood oo ay maadaama ay darisiin dhinaca kale poland waxa ay laba bilood ay isku dayeysay in ay aruuriso dhammaan xogaha militariga oo ay isku dayeysay inay howlgalkan ama sidoo kale carbiskan ay soo bandhigto iyadoo ugu dambeyn wasaaradda difaacu ay shaacisay toddobaadkan in loo ballansan yahay ama loo madalsan yahay in lasoo bandhigo codadda militari ee dalkaasi poland dhinaca kalena gantaalada ruushka ayaa lagu soo sheegayaa inay ku hoobteen fiidnimadii iyo saqdi dhexe xalay gobolka laviv lagu magacaabo ee galbeedka ukrein dhaca ah, sida lasoo wariyey ku dhawaad sagaal iyo toban qof oo shacab ah ayaa ku dhintay gantaalada ruushka uu ku garaacay qeybo kamid a ah galbeedka ukrein waxaana dadka dhintay ku jira cunug yar oo toban jir ah waxaana burburay sidoo kale oo burbur xoogan uu gaaray daaro ku yaala magaalo dhacda galbeedka saraakiisha ukrain ayaa daleeceeyey hadal ka soo yeeray sargaal ka tirsan gaashaanbuurta neto oo sheegay dhul wareega oo ruushku inuu duqeeyey waxaana milatariga ukrain ay arrintaasi ka jawaab celiyeen iyagoo oo sheegay inaan loo baahnayn in isgaashaanbuurta neto arrimahaasi isla sidaas xasaasiyadda ah ay kaga hadasho laamaha ammaanka ee dalka ukrain ayaa iyana waxay soo bandhigeen muuqaal ay baahiyeen kaasi oo ku saabsan gantaalo xoogan oo la dhacayo gudaha moscow iyadoo bishii hore luuliya lasoo dhaafay ay duqeyn xoogan ukrainku ukreiniyiintu ay ku weerareen magaalada moscow muuqaalkan ayaana lagu baahiyey warbaahinta ukrain waxaana ukrain ay ku hanjabtay in diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn mar kale ay ku tijaabin doonto gantaaladooda inay ku hoobtaan magaalooyin ka tirsan gudaha dalka ruushka si kastaba ruushka iyo ukraine weli waxay u muuqdaan inay dagaal ku jiraan oo ay ku dagaalamayaan eh, xadka labada dowladood iyo gudaha ukraineba iyadoo tiro dhowr jeer ah bilihii lasoo dhaafay dowladda ukraine ay doqon xoogan ay la beegsatay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan caasimadda ruushka oo ay moskow ay kamid tahay ugu dambeyntiina ugu yaraan labaatan iyo toddobo dagaalame ayaa dhintay boqol iyo lix kalena oo ay dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba kooxood oo hubeysan oo awood badan oo ku sugan koonfurta caasimada libiya ee magaalada tripolis sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen waaxda gurmadka deg dega ah ee dalkaasi dagaalka ayaa bilowday maalintii isniintii ee aan kasoo gudubnay kadib markii la xiray taliyaha guutada afar boqol afartan iyo afar maxamed xamse xilli uu isku dayey in uu u safro garoonka diyaaradaha ee magaalada tripoli waxaana gacanta ku dhigay koox ay iska soo horjeedaan oo ah ciidanka ilaalada gaarka ah ee garoonka gacanta ayaana lagu dhigay waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii ciidamada ilaalada u ah ninkan ay rasaas la dhaceen ciidamada gacanta ku dhigay taas oo markii dambe dagaal toos ay isku badashay dad rayida ayaa ka mid a ah dadka dhintay iyo sidoo kale ciidamadii dagaalamayay weli waxaa jirta dagaalka u dhexeeya labada ciidan ee hubeysan inuu ka taagan yahay magaalada tripoli libiya ayaa ku dhowaada toban sano dagaal sokeeye oo xoogan ka jira laakiin waxay u muuqatay sanadadii dambe xaaladeedu inay kusoo dhowaaneysay mid xasiloon iyadoo dowladda qaramada midoobay iyo beesha caalamku ay aqoonsan tahay ay fadhigadu yahay tripoli iyo qolyaha mucaaradka ah baa wadahadallo loo waday kuwaas oo la doonayay in lagu dhadhexadiyo laakiin mar kale waxay u muuqataa in xaaladda libiya ay faraha kasii bixi karto wiili ogaal ayaad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawaataan saaxiibyaal xubintii kalamaan isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali sudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay waxaa la yidhi afrikaan wax goor iyo ayaan dhigay gabaahiirta oo guluubadoodii danshool lambadda u gaabshay oo hadday gadiid tahay xitaa meel gudcura taagay madaxdii gadaal marisay baa guulwadayn raba gardarrooyinkoodana ammaan loogu gudaya oo markay habaar galabsadaan ii ducay gura war cabdimahado waxaa ku gabay maahee waa mooshinad madaxda afrika ka keentay war milatarigii dalka naijer afgambiye waxay dhaheen haddii qayladana laka day waayo madaxweynaha iyo ehelkiisaba waa laynaynaa arkaysiine waa meesha keliya adduunka ku taalla ee qofka shaqalaan uu iska joogo ilaa uu ka iloobo kuliyaddii uu bartay warbow afrika kalema adduunkao dhan baa nin walba wuxuu dhaqdo dhaxalkeeda qaataa waar walla weynay afrikanadana ku waalateen miyaynay ixtiraaftay war kalemaanay nin soomaaliyaha waxaa la weydiiyey dababta afrika ay u hormari weysay kadibna saddex qodobo uga jawaabay koo wuxuu yidhi gaalada dunidaa la siiyey innagana aakhirada marka dunidu qiimo ma lahan haddana wuxuu yidhi xoolihii afrika yurubaa dhacday iyagaana ku ku hormaray markii saddexaadna wuxuu yidhi ah. waa laysku kaayo diroo shirqool ayaa naloo dhigay faragelin shisheeyaana tilaabka qaadi weynay haddaan tusaale yar inka siiyana markii beeruhu noo soo go'aanay mucaawino noo keenaan dadkii beeraha fala lahayna lacagay u qoraan dadka tahriibaya xataa iyagaa ka dambeeya ubbow marka iyaga saa loo gelahayo ma markhaati baa iyagu war la ogaaday cid kastoo wax qabsan weydoo danteeda gabta inay cid kale eedayso cadow baa laygu yahay dhahaan wujayleeshidii kooydii haaji ismaanka marmarsiyooseleeri horaa waxaa loo yidhi guushu way aabbayaal badantaa guuldaraduna waa agoon war kalemaani afrikaha ku fogaanine hadda ka hor madaxweynihii hore masar xusni mubaarak ayaa xaalad caafimaad loo geeyey dalka jarmalka dhakhtarkii ah wuxuu weydiiyey dadkii madaxweynaha la socday meeqasa inuu talada dalka hayaa kadib waxaa loogu jawaabay doctore siddeed sano keliya dhakhtarkii inta madaxa gacanta saartayoo wuxuu ku jawaabay ninkan waa daalim sababtoo ah ku dhowaad soddon sano ayuu dalkiisa madaxweyne leeyahay xitaa hal isbitaalo isaga ku kalsoon yaho isku daaweeyo kama dhisin arya cabdi kuusow afrika war ka hayside mugdhow khawaariij waa ka xoroobay ha la yidhi madaxweynaha oo ka warramayo gobol ka mida afrika oo la yidhaaho galmudugna wuxuu yidhi mugdhow shabaab waa ka ciribtiraynaa galmudug ka kadibna iyo guuraan gobol kaloo afrika ka mida dega oo koonfur galbeed la yidhaa waana ka ciribtiraynaa asagana ka kadibna iyo ka guuraan gobolka kale afrika ka mid ah jubbaland la yidhaaho dega mahasna khawaarij waa ugu dhammaa doontaaoo waa lagu soo afjaraa ikhtitam alkhawaarijiin fii iqliimi jubbaland miya war cabdikuusha waxaa lagu yidhi nadaafat alkhawaarij cala somaal walafriqiya nuxayiikum ow nuqadimu ilaa hadraatikum nashnat alakhbaar mayngar wayti arya madeeyow adiguna xumbaal afkaas waa tiqi abwaanguuro idaacada afrikaan oo kaftanta waraysi siinaya waxa uu yidhi suudaan inay burburayso waxaan ku ogaaday markii shabaab ay soo qaateen heestii suudaan ee macasalaam iyagoo soomaali macsalaamaynaya war mucaaradka soomaalidu khawaarijta iyo dowladda yay jecel yihiin maa madaxweynaha dagaal lagu taageeraan war kalemaana cunug yar baa la weydiiyey abbaha iyo hooyadaa kaa jeceshahay markaasuu yidhi canjeeladaan jeclahay marka mucaaradku waa niman kursiga jecla maxaa uga danaysaga waayahay khawaarijtum kursigay bixiyaan warwar iyo dhammaantiis waa la soo aftarayaabaa layna yidhiye hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar dalabowsamigay cabdulana waxa uu yidhi ow koryabaariya koonfuura leesaaga keenay kooxdii baas koryabaariya koonfuura leesaaga keenay kooxdii baas madaxweynihii markuu amar baxshe jiidda hore aaday ee ciidankii urursaday aalmi badan qaatay argagixisidii waayo badan beenta ku adeegtay iyadoon dagaaldhicin ayay sii ordahayaane al-shabaab allayle sida adiga mau yaacay aryaa bashiir dheerow mugi loo dhowaada say u kudeen anaaba ka nixi tega jihaadkii iyo jannadii ay dhaheen waa u soconaa miyay ka ordeen jihaad inaysan ku jirin waa ogaayeene dadkay ku qaldayeen aryaadhaha amiir raadihatay ordeen igaartiya ahdeejiha war oraad layskaga hari maaye wabxakaabigaa laga fadhiyaaha la yidhi ciidamaana ku gurgurtayaa la yidhi taangiyaal wata weliba ciidankaa waxaa la sheegay inaysan soomaali keliya ahayn hadda xaggee galaahay maraysaa war kale ma yaalle war kale maanay war ma haysaane dadka ceelbuur iyo wabxa iyo galhareeri ka soo jeeda waa shireen waxayna dhaheen fariimaha shabaab naga soo gaaraya ma gadmayaan iskudirka beelaha aan dariska nahayna yeeli mayno war saaxiibkii cabdifitaax xaashi waxa uu yidhi cudurka in la ogaado ayaa daawada ka horraysa marka shabaab fidnaday wadaan iyo fariimahooda waa la ogaaday dawadoodiina waa la helayo dadku aqbali maayaan iskudirmo kale war madaxweyne xasan shiikhoo ka hadlayay xafladii galmudug wuxuu yidhi dadka shabaabka u adeegayo iskudirka beelaha walaalaha ka shaqaynaya waxay noola mid yihiin shabaabka qofkii soomaaliya qof soomaaliya ee xaqda darre ku dilaana shabaabuu noola mid yahay sababtoo ashabaab ah waxa aan kula dagaalamaynaa waa dadka ay laynayaan darteed kii dadka dilaana noogama duwana warwaagii hore dowladda gacanka waxaan maqli jiray midkana la socday seedahana jaray sannahaba quulees ummadiisa siisto arya bashiiro waxaa kalood ka tagtoo waagaas la dhihi jira sadka dadweynuhu waa sun seeftii kacankuna waa sideedii isna seegi warkalamaanay waxaan arkay weli cabdirasaaq dhoorre oo xirxiranoo la leeyahay maleeshiya beeladoo uu afduuban yahay adeerkiisoo raadiga kulmiya waraysi siiyeyna wuxuu yidhi maleeshiyada waa nala hadashay weriyahana waa nala hadal siiyeen waxayna noo sheegeen inay ka rabaan lacag madax furasho ah annaguna waxaan dhahnay idiinma aamini karnay odayaashiina nala soo xidhiireen marka waxaa la yaab leh iyadoo la maraayo qof aan dembi gelin in soomaaliya meel ka mid ah lagu afduubto ayadoo madax meesha laga rabo wow budhcad badeed baanu naqaanay budhcad barriyeed miyaa soo baxday waradhaama gafihi libiya laga sheegi jiray miyaa hiiraan baraanji ka furtay war soomaali soomaali afduubanaya ee weliba hadlaya isagoo isla qumanlen lacagaan ka rabaa kaaga darana magac beeleed ku gabanaya waa ciil iyo caloolxumo war kalamaana war ma haystaane madaxweyne waaro xafladdii galmudug ka hadlaya wuxuu yidhi war goormee waaro laga dhigay madaxweynaha galmudug war waara waa madaxweynihii hore hirshabeelle wuxuu yidhi fuustohosku bogsanadhaamiyo haytana eray bawa doorashada galmudug qofkii codkaan u sharaxanay amuu yidhi war shidanaaba shidan miyuu yidhi warwarkaa ku soo boodina madaxweyne waara wuxuu yidhi madaxtooyada galmudug iyo quruxdeeda ha loo dubo hir loo diro horta madaxweyne waare madaxweynaha cali jayta sheegtay ma aqoonsaday warkalamaana war ma haysiine xafladii galmudug xala madaxaana furan baa laga qaaday wiilka hore u qaadi jiray ee iyo wasiir jaamacna maslaxa isku waraysteen hadda waa isla qaadeen baan ka wadaa arjinawandejeeyanhatanmarkama waxaa ka dhacday maantoo kalena madaxaana furan waan aniga walla weynay wasiir heesaya weykow waar macal raysul wasaarahayagaa gabya war waxaaan nugula wareegininoo horta xafladda xalay ma laga qaaday heestii dhihi jirta wixii dhiiglohow kaca war waxaa laga qaaday waa dharaartii galmudug maryaha inaan dhigtaan ku dhowaanayaa ikahay dhiigga ikahay ka dareena war waxaa kaloo laga qaaday wallaahi sida loo cartamo bilaahi cadow loo bahdilo annagu waan ku caanbaxne dadow maalays ceshadu war galmudug war kama haysiine hayehee hankoolow macagtaad ka soo roogsatay war cabdulla warkaa naga dhex madaxweynaha galmudug qoor aqoon wuxuu yidhi galmudug dagaalka ma ahana wax kale oo shaqaa oo ka soconaysaa ma jirto hayehe maarshaalow miyuu ku soo rogay war cabdullow warkaana dhexgelina wuxuu yidhi shir kale iyo shaqo kale iyo hawl kale midna gelmudug ka dhici maayo inta khawaarijta laga soo afjarayo dhulka gelmudugna laga sifaynayo war xataa doorasho lama qabanayo miyuu yidhi war xafiisyadan la xirayaabaa lagu yidhi ubbow wasaaradda amniga iyo awqaafta fulinta isku arkay miyaa marka ma soo qafila buu yidhi war qorqor buurta gacan libax kama hadlin hooradoo buuqa naga daayo reerihiinnii qabo war jamhuuriyadda barakaysanaa ku xadgudub war gelmudug war war kama haysaana madaxweyne qoorqooroo ku dacweynayay ganacsatada gelmudug madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi madaxweyne ganacsatada gelmudug baadda al-shabaab oo xoolahooda lagu dhacayana way u dhego nugul yihiin afar sano oo aan ka baryaynay inay dekedda hobyood dhistaanna way ka dhega adeygeen oo xataa waxbaha nugu tabarrucinine adinku ka faa'iidaystaan ka weynay anu waxaan markhaati ka ahay qoorqoor inuusan qodobkaa ah been ka sheegin warbowa dekedda ganacad ganacsatada reer buntland dhisatay war maamulka galmudug hadduu adeegyadii kale ka adkaaday ganacsatadu mahalka dekada ay dhisa kari waayeen war cabdullah waxaan ka maqli jiray yaa ku garwada war kalmaaley war ma haysaane magaalada wajeer gobolka waqooyi bariya kenya arrin cajiibaha ka dhacday ma gobolka gadaal lagu daray ma somalilan baa ixtiraaftay war waaqlow inta rayla oo dhiinga laga dooranayo iska sug war maxaad u lugoynaysaa rayla oo dhinga weligii madaxweyne ma noqonaye waxaad ka rabtaa faysal cali waraabaaba weli tartamaaye warwarka weliga waa dhex aradhaan xaflad meher ayaa wadaadkii markuu rabay inuu gabadhii meheriyo ayaa la sheegay gabadha meherkeedu inuu yahay hal milyan oo lacagta kenya kadib kadibna wadaadkii wuxuu yidhi arrinkaa waa ka cudurdaaranaya meherkaana ma fulin karo sababtoo ah waxay noqonaysaa jid qaldanan ummadda u horkacayo furmi doona waar shiikha maxaa ka galay maisagaa gabadha mehersanayay war shiikhuma asagaa lacagta meherka bixinaya muxuu hor istaagay warwarkaana ku soo boodinaya dadkii ka qayb galay xitaa dumarkii waxay yidhaahdeen arrinkani waa qalad lamana aqbali karo wiilasha soomaaliyeedna yay aqbalin qarashka meherka haddii xujo looga dhigo war soomaalidu meherka maba bixiyaan gabdhahana way iska mehersadaane maxaa loo diidayaa hadday ku mehersanayaan mid badan igula xidha ila xogeedee waa dhammaataye gabdhuhu hadda meherkay qaaligaranayaan inay ku tahriibaan bay rabaan laba beri ka cabdina mashaakil bay abuurayaan si loo furo wargaalkaaya hadda kahor waxaa ka dhacay gabar baa mahar badan sheegatay iyadoo loo fadhiyo xafladeedii nikaaxa kadibna shiikhiyaa wiilkii weydiiyo yidhi ma la qabtaho ma ku soo heshiiseen markaasuu yidhi shiikow ugula xir waa hadday iga qaadi kartee war hadda gabdhaha qaar meherka badan cadowjawis bay u isticmaalaan kuwa badanoo wax la hadlo waayena waxay wiilasha ku dhahaan suuqay ii geli lacag lacagay igu mehersatay waarigagii jigeel baa laiga bixiyey miyaa dhacday war dumarku cadowgan ay sheegaan oo ay leeyihiin iga jabi cadowga xagee jooga war meesha lagu baabi'iyo lagu jabiyey waa galmudug bow meerkaas qaaliga ahba iga raacdee inan aan jeclay baan beryahan ku ag wareegaa goortaan indhaha saaro baa lay amsiiyaa erey kuma idhaahdo afkii aamus buu galay adduunna uma haye iyo hanti aan siiye ehelkeeda ma ogolo jacaylkuna aliyo maanta waa ebere dada low adkaatee maryaa inanta ii keena war waxaa kaloo la yidhi inantaan jeclaadaaba waa reera gabadhoode ayaduna isoo doonabay dhihi taqaanaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan sameeye eh. qodbasiro ilaahu nasiicadil baa tahay war waxaa la yidhi eh. wiilashii beladu wadatoo mudaba dadka waali jiray eh. miyaa waafaqoo waxay fali jireen waajibkoodii helay weyddiin run iyo waa iga su'aal warka celin rabtee wakhtigan shabaab ma waraabihii waagu ka baryaa gorayoy gabalkudha miyaada axmedow maqli jirin war libiya dagaala ka qarxayaa la yidhi war waxaa nabadii aan ahayn waa la kala qaaday suudaan maa ku daaratay war somalilan bayba ka socotaay xaggaana la aadeen war yukrain iyo ruushka weli ma ka socotaa war soomaaliya hadday diyaarada heshay yahay khawaarij layshayn maayo horta diyaaradaha soomaalida beeloodyada waaya yihiin aryaadhahan warkii kooban doontii shabaabku waa degte kadaataa duulki saaraanow doontii shabaabku waa degte kadaata duulki saaraanow ha degto waar waan u malaynaya inay ku dhici doontee dunidii aan koraayay dakhalkii baa la jabayo dabaylihii baa la tegaya yaabin waa tii hore loo yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waa isla darsaane joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo aynad adigu talisaas ayaa maharnid moode ilaahina waynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaas ayaa maharnid moode hanuun kalgacal qaba wadigii abaalaaiga hanuun kalgacal qaba wadigii abaalaaiga utaydigahe matrazay sawdiga matrazay

eebka dhaaxaad afar qaaday socodkee haddaad ukan rulatalaba eebka dhaaxaad afar qaaday socodkee haddaad ukan rulata ayahay sawdiga barsaday sawdiga barsaday

rabay inay kugu adkaato didna irtan wayde alla magane waan rabay inay kugu adkaato didna irtan wayde Wow. ila arag axyawaynayuru galeedahaynayuru galeedahay ila arag axyawaynayuru galeeda